الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa saxaabigii lix iyo tobanaad waa cadiy bin xaatim aلطaa'iy cadi ibni xaatim ayaan qaadanaynaa maanta anta adigu aamanta waad rumaysay id kafaruu markii ay beeniyeen markii ay kufriyeen ayaad rumaysay wa carafta waad aqoonsato waad garwaqsatayoo waad raacday id ankaruu markay inkireen oo ay diideen wa wafayta waad oofisay id qadaruu markii ay ballan fureen oo ay ballanta ka baxeen waa aqbalta waad soo qaabisho waad soo aaday id adbaaru markii ay dib jeediyeen cumar ibn khaaab baa sidaa ku yidhi cadiya fi sanati ataasicati sanadii sagaalaad ee lilhijrati hijrada ayaa daana waxaa u hoggaansamay lilslaami islaamka melikun boqor oo min muluuki اlcarabi carab boqoradooda ka mid ah ayaa sannadii sagaalaad ee hijrada wuxuu u hoggaansamay islaamnimada inuu markaa qaato bacda nufuurin carar kadib mar allaala markuu ka diday uu ka orday ka bacdi walaana waxa u jilcay liliimaani iimaanka bacda icraadin wasaddin jeesasho kadib wa acطaa wuxuu siiyey aطaacata aطeecitaan iyo u hoggaansamid lirasuuli rasuulka uu hoggaansamo calayhi الsalaatu wasalaam bacda ibaa'in diidma ka bacdi boqor carabta ka mid ah boqoradooda yaa sannadii sagaalaad ee hijrada waxa uu u khuduucay uu ateecay islaamnimaduu qaatay waa mar allaala markii uu ka cararay kadib iimaankii ayuu qaatay markuu ka jeestay ka bacdi nebiga ayuu adeecay markuu diiday kadib daalikum kiinaasi huwa cadii bni xaatib aطaa'iyo weeyaan waa cadii bni xaatib ninka lagu magacaabo ayuu markaa ahaa ninka noocaas ah ayaa arrimooyinkaa ku sugnaa alladii kaasoo yudrabu loo samaysto loo yeesho almahalu tusaalaha bijuudi abiihi saqinimada aabbihi juudkii iyo saqinimadii aabbihii baa tusaale loogu soo qaataa warita wuxuu dhaxlay cadiy cadiye alriyaasata can abiihi madaxtinimada aabbihii ayuu markaa ka dhaxlay famalakathu waxaa malakisay qabiilka dayi lagu magacaabo calayha dusheeda inay madax inuu madax u noqdo dushooda ayay u milkiso waa loo dhiibay riyaasada wa faradat waxay u qoondaysay lahu asaga alrubcu afar meelood meel fii khanaa'imihaa haniimooyinkeeda wax xallaalla waxay soo haniimaysata afar marka loo dhigo in asaga la siiyo wa aslamad way u dhiibtay ilayhi xaggiisa alqiyaada maamulka inuu asaga maamulka qabto ayay u sallimtay xaggiisa ayr iyo nimanka lagu magacaabo walamaa sadaca markii uu ku dhawaaqay uu la jahray alrasuulu اlkariim rasuulkii sharafta lahaa bidacwati اlhudaa yeeritaankii hanuunka iyo walxaq xaqa mar allaala markuu nebigu kor ugu qaaday uu ku dhawaaqay uu la jahray oo wadaanad ay u khuduucday u qushucday u hoggaansantay lahu asaga alcarabu carab xayan bacda xayin qabiilba qabiil ka dambeeya ra'aa wuxuu arkay cadiib cadiy ninka lagu magacaabo fii dacwati الnebiy nebiga dacwadiisa calayhi الsalaatu wasalaam zacaamatan maamul buu u arkay tuushi ku degdegaysoo u soo dhowaatay an taqtadiya inay tirtirto can zacaamatihi maamulkiisa nebiga mar allaala markuu cadiyo arkay dacwadiisa faafkeeda iyo sida ay dadka u qaadanayaan zacaamo ayuu u arkay hoggaan iyo maamul tuushiku ku soo dhowaatay oo dadejinaysa an taqtadiya inay tirtirto calaa zacaamatihi maamulkiisa wa riyaasatan buu u arkay hogaamin iyo riyaaso iyo maamul iyo madaxtinimo satufdii ilaa isaalatin gaari e, satufdii ayuu u arkay usoo dhowaatay ilaa isaalati inay tirtirto riyaasatihi maamulkiisa facaadaa kolkaasuu la colaytamay alrasuula rasuulka salawaatu ullaahi calayh nabadgelyaalka alle korkiisa ha ahaatee ashadda alcadaawati cadaawanimo tan u adag ayuu nebiga u qaaday wahuwa asagoo laa yacrifuhu aan aqoonin uusan markaa weli garanin uusan baranin waa baqadahu wuu nacayo waa u carooday acdama albugdi caratan u weyn qabla an yaraahu intuusan arkin ka hor intuusan arkinba wuu nacay rasuulkii sal alla alah wasalam waayo waa nebiga hogaamintiisa iyo nebiga dacwadiisa wuxuu u arkay maamul iyo madaxtinimo tiisa ka hor imaanaysa wadalla wuxuu ku sugnaa calaa cadaawatihi cadaawanimadiisa cadiyi lilislaami islaamka uu u qabay qariiban wax u dhow min cishriina caaman labaatan sano labaatan sano wax u dhow ayuu islaamnimadaa ku sugnaa ayuu cadaawadaa ku jiray xataa sharaxa allaahu ilaa ilaahay uu ku sharxay sadrahu laabtiisa lidacwati alhuda wاlxaqi ilaa markii dambe cadiya laftigiisa ilaahay laabtiisa uu ku sharxay dacwadii hanuunka iyo xaqa waliislaami cadi cadi islaamnimadiisa bin xaatim qisatun qisaa ku jirta laa tunsa aan la iloobi karine falnatrug aan uga tagno lirajuli ninka nafsii naf ahaantiisa alxadiida sheekada aan u dhaafna can qisatihi qisadiisa ha nooga sheekeeye fa huwa asaga bihaa arrintaa iyo qisada inuu ka sheekeeya awlaa ayadaa habboone ayadaa awlaa oo fiican wa biriwaayatihaa warinteeda asaga uu noo wariyo ajadalu taasaa xaq badane inuu asaga noo wariya xaq badane bal aan u dhaafna ha noo sheekeeye qaala cadiy cadiya wuxuu yidhi maa min rajulin nin ma jirin oo min alcarabi carabta ka mid ah kaana ahaa ashadda mid iiga mid uga daran minii xaggayga qof iiga darnaamna jirin waaye karaaha nicitaan lirasuuli illaahi rasuulka la karahsada sal allau calayh wasalam xiina samictu markii aan maqlay bihi asaga mar allaala markaan akhbaartiisii maqlay iyo sida dhaqankiisu yahay nin carabta ka mid ah oo iga nacayb badnaa nebi moxamed ma jirin faqad kuntu waxaan ahaa imra'an shaksi shariifan sharaf leh wa kuntu waxaan ahaa nasraaniyan nin nasraaniyo diinka nasaaro haystaa wa kuntu waxaan ahaa asiiru mid ku socda fii qowmii qoomkayga dhexdooda bilmirfaaci baan kula socon jiray afar meelood meel in lay siiyo eh, faaahudu waxaan qaadan jiray alrubaca rubac baan qaadan jiray min hanaa'imihim haniimadooda anoo waxba hawla qabanin ayaan mirbaac kula soxsoo waxaa la isiiyey mid loo qoondeeyey baan ahaa wa kuntu asiiru fii qowmii bilmirbaac waa afar meelood meel oo faaahudu rubac rubac baan ka qaadan jiray min hanaa'imihim haniimooyinkooda kamaa sidii kaana ay ahaayeen yafcalu kuwa sameeya hayrii dadka hayrkii ah oo min muluuki alcarabi carab muluugtoodii boqoradooda ka mid ah falammaa goortii samictu aan maqlay birasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam karihtuhu waan nacay buu yidhi walammaa caduma markiise ay weynaatay amruhu arintiisa walammaa goortii caduma ay weynaatay amruhu arintiisii washtadad ay xoogaysatay shawkatuhu awooddiisii xooggiisa wajacalad ay gudagaleen juyuushuhu ciidankiisii wa saraayaahu ilaaladiisaba tushariqu wa tuqaribu inay bari iyo galbeed ka dawaafayaanay ku wareegayaan fii ardi alcarabi carab dhulkeeda qultu waxaan ku idhi liqulaamin adoon lii aniga aan lahaa oo yarcaa ibilii geelayga ii raaci jiray laa abban laka aabba kuuma sugnaadee acdid ii diyaari lii aniga min ibilii geelayga nuuqan nuuq iga diyaari hal geela iga diyaari buu yidhi simaanan cayilan sahlata alqiyaadati hoggaankiisana uu fudud yahay la hoggaamin karo qiyaadadiisa iyo socodkiisana uu sahlan yahay warbitahaa xir qariiban minii meel ii dhow iigu soo xir buu yidhi geela in samicta haddaad maqasho bijayshin ciidan limuxammedin muxamed ciidankiisa ah aw bisariyatin ama ilaalo oo min saraayaahu ilaaladiisa ka mid ah qad wadi'ad inay soo gashay oo ay ku soo istaagtay haadihi albilaada bilaadan ee tan ahna faaclimnii iisoo sheeg baan idhi buu yidhi iisoo ogeysii mar allaala markuu adkaystay walamaa caduma amruhu amarkii nebiga markuu adkaaday washtadad ay xoogaysatay shawkatuhu awooddiisii wajacalad ay guda gashay juyuushuhu ciidankiisii waa nebiga ciidankiisii wa saraayaahu saraayaalka iyo kuwa ilaalada ah tushariqu wa tuqaribu inay bari iyo galbeed ka dhex marayaan fii ardi alcarabi carab dhulkooda ay saas ugu dawaafayaan adduunka oo dhan qultu waxaan ku idhi lighulaamin lii hulaam iyo addoon ani ii sugnaado yarcaa ibilii geelayga ii raaci jiray laa abban laka aabba kuuma sugnaadee waa kelimad madxina loo isticmaalo dimina loo isticmaalo sidaa darteed meeshaan wuxuu ula jeedaa madxiyo waa ammaanayaa wuxuu leeyahay laa abban laka aabba beele acid lii waxaad ii diyaarisaa aniga min ibilii geelayga xaggiisa nuuqan hal iiga diyaari simaana simaanan cayilan nuuq ii diyaari buu yidhi sahlata alqiyaadati hoggaankiisa uu fudud yahay warbitahaa waxaad ku soo xirtaa geela qariiban meel u dhow minii xaggayga fa in samicta haddaad maqasho bijayshin ciidan oo limuxammadin muxamed u sugnaaday ow ow amase bisariyatin sariyo iyo koox ilaalo ah ama sahan ah oo min saraayaahu sahanadii nebiga ka mid ah qadwaiat qad wada'at inay soo galeen qad wadicat inay soo gashay oo ay lugta soo saartay haadihi اlbilaad faaclimnii soo sheegoo soo ogeysii wa fii daati hadaadin aroor arooryaha u saaxiiba aqbala calaya cadibaa hadlaya waxaa isoo qaabilay oo ii yimid hulaamii hulaamkaygii wa qaala wuxuu ii yidhi yaa mowlaaya mowlahaygiiyow maa kunta wixii aad ahayd tanwii mid raba an tasnacahu inaad samayso wixii aad niyeysanaysoo aad malaynaysay inaad rabtay inaad samayso idaa wadi'ad hadday soo galaan ardaka dhulkaaga khaylu muxammedin muxamed fardooleydiisa iyo ciidankiisa fasnachu al'aan hadda samay buu yidhi mawlahaygiiyo waataad i tidhi haddaad ciidan moxameda aragta ii soo sheegee wixii aad ku talagelaysay maa kunta tanwi wixii aad ahayd mid ku talagala oo niyaysta an tasnacahu inaad samayso idaa wadiad hadday soo gasho ardaka dhulkaagay ku soo istaagaan khaylun fardo oo muxamedin waa ciidane fasnachu alaana hadda sameey faqultu waxaan idhi buri walima maxaa dhacay maxaad ka wadaa akiladka ummuka hooyadaha ku weysee faqaala wuxuu yidhi innii anigu qad ra'aytu waxaan arkay raayaatin calamo tajuusu ku wareegayo dhex socsocda khilaala diyaari xaafadaha dhexdooda diyaartii iyo arjaa'da iyo iyagoo saa ugu wareegaya guryihii dhexdooda iyo magaaladii ayaan arkay raayaad macnaha calamo calankana laasim ciidan baa la socda fasa'altu canhaa waan su'aalay faqiila lii waxaa laygu yidhi haadihi juyuushu muxammadin waa muxammed ciidankiisii faqultu lahu markaasaan idhi buu yidhiyo waxaan ku idhi acdid liya annuuqa hashii ii keen marka nuuqii iyo geelii ii keen allatii kaasu ii soo diyaari amartuka aan ku amray biicdaadihaa diyaarinteeda waqarribhaa minii iina soo dhowey baan idhi buu yidhi haddayba ciidankii soo galeen haye keen buu yidhi hashi uma kabacdi nahadtu waan hinqadoo waan istaagay lisaacatii isla wakhtigaygaas fadacawtu waxaan ugu yeedhay ahlii ehelkaygii wa wlaaddii ilmahayga ila araxiili raxiil iyo guurid can ilardi dhulka in laga guurayo inaan safrayno arlada aan ka safrayno allatii taasoo axbabnaahaa aanu jeclayn wajacaltu waxaan guda galay buu yidhi uqidu inaan dedejinayo asayra socodka naxwa bilaadi shaam dhanka shaam xaggeeda inaan u sii cararayo taasaan markaa guda galay lialxaqa saan u haleela biahli diinii diinkayga ehelkooda oo min annasaara nasaara ah oo wa anzila aan iska dego baynahum dhexdooda inaan bal dhulkan ka baxo hashaydii intaan rarto iyaa ciyaalkii iyo owlaaddii ehelkii xaasaskiina aan kaxeeyo oo meesha aan degno waqad acjalanii waxaa iga dadejiyey alamru arrintii waxay iga dadejisay can istiqsaa'i inaan u kuurgaloon xisaaboon jamciyo ahlii ehelkayga kullahum dhammaantood dhammaan inaan ikhtisaa'iyo oo aan jamciyoon tiro koobo oo mar kasta aan tiriyoon u kuurgalo arrinta iyo dhibka yaala iga dedejiyey falammaa goortii falama اjtazirtu markaan gudbay falamaa goortii ijtaztu aan gudbay mawaadica alkhatari meeshii khatarta ahayd oo aan aad uga cabsanaya markaan ka gudbay oo aan dhaafay ayaan tafaqadtu baarbaaray ahli ehelkayga markaan dadkan iyo ciidankii gudboo meel cidlo ah aynan noo imaan karin aan gaaray intaan istaajiyoon soo degay ayaan tafaqadtu waxaan baarbaaray ahlii ehelkayga fa idaa bii waaba anigoo qad taragtu ka soo tegay ukhtan lii walaal ani ii sugnaatay gabar walaashiyaanba ka soo tegay buu yidhi fii mawaatinina meelaheenii waddankiinii meeshii aan ku sugnayn baan uga soo tegay oo fii najdin maca man baqiya intii hartay oo ku hartay minhaa hunaaka meeshaa oo min tayin reer tayi ah ayay la hartay ayadana meeshaasaan uga soo tegey walam yakun lii mana ii sugnaanin aniga min sabiilin waddo ilarujuuci aan ugu laabtay ilayha xaggeeda waddo aan ku laabto hadda aan gabadha walaashay ku soo kaxeeyana melihi haddaan noqday dhablaysiyana waa ka cabsanaa buuli famadaytu waan iska soo tegey biman baan la soo dhaqaaqay macii ani micigayga ahaa xataa balaqtu shaama ilaa aan shaam soo gaaray wa aqamtu waan nagaaday fiiha shaam gudaheeda bayna abnaa'i diini diinka abnaa'i diinii baan la nagaaday dadka diinkayga haystay baynkooda abnaa'a diini macnaha wiilasha diinkayga macnaha dadkii aan isku diin ahayn dhexdooda amaa ukhtii walaashay faqad nasala waxaa ku degay bihaa ayada maa kii kuntu aan ahaa atawaqacuhu atawaqacuhu wixii aan islahaa amay ku degaan ayaa ku degay atawaqacuhu wixii aan malaynahayey dheh oo akhshaahu aanna uga cabsanayey ayaa ku degay wixii ku degay waa wixii aan uga baqayo aan malaynahayey inay ku degaan laqad balaqanii waxaa isoo gaaray wa ana anigoo fii diyaari shaami shaam diyaarteedii xaafadeedii magaaladeeda jooga anna khayla muxammadin muxamed ciidankiisii fardowleyda ahaa aqaarad inay weerareen calaa diyaarinaa diyaartaynii meelahan deganayn waakhadat ay qaatay ukhtii walaashay fii jumlati man man lala qaatay jumladooda akhadatu ay qaadatay ciidanka oo min asabaaya qafaal ahaa oo wasiiqad loo kaxeeyey ilaa yatriba madiina anoo shaam joogaa waxaa i soo gaaray ciidankii muxamed inay magaaladeennii weerareen walaashayna la kaxaystayoo jumlo iyo koox lala qaatay oo qafaalkii la qafaashay la taxaabtay ka mid ah wasiiqad in lala kaxaystoo lala aaday ilaa yatriba madiina wa hunaaka meeshaa ayaa wadicad waxaa lagu dhex daray oo lagu riday walaashay maca asabaayaa qafaalkii micigooda fii xadiiratin xero oo cinda baabi اlmasjidi masaajidka albaabkiisa agteeda ku taalo wixii lasoo soo qafaala la gelin jiray yaa walaashay lagu dhex riday meeshii fa mara bihaa waxaa soo maray annabiyu nebiga calayhi الsalaau wasalaam waa madiina markii la soo kaxiyey wixii qafaal ahaa oo xeradii iyo meeshii oodnayd lagu shubay nebigaa soo maray walaashayna way ku jirtaa faqaamad way istaagtay walaashay ilayhi rasuulkay u istaagtay wa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow halaka alwaalidu waalidkay way dhinteen macnaha hadday uu dhintay bay ula jeedaa halaka wuu halaagsamay alwaalidu waafidu imaadihii iyo waafidkii yimidna waa tegay waafidka waxay ula jeedaa walaalkeed kii yimid oo ila dhashay waaye oo adduunka yimidna waqaaba alwaafidu waafidkii yimidna waa iga tego waa iga qarsoonaaday famnun igaladaysa calaya korkayga manna allaahu calayka allah ku galadayste iska kaydaabay rasuulka allah naag baan ahay aabbahay wuu dhintay waafidkii walaalkay ahaana waa iga tego waa iga cararay famnun galladayso calaya korkayga iska kaysiidaa mana allahu calayka allah ku manaystee fa qaala rasuulku wuxuu dhahay waman waafiduki waafidkaaga waa kee waa kee walaalkaa faqaalad waxay tiri cadiy bnu xaatimin waa cadiy bnu xaatim fa qaala rasuulku wuxuu dhahay alfaaru min allah ma kii alla ka cararayaa iyo warasuulihi ma kii ilaahay iyo rasuulkiisii ka ordaya uma kabacdi madaa waa ka dhaqaaqay rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam wa tarakaha wuuna ka tegey waxba umuusan qabanin falammaa kaana markii ay ahaatoo la gaaray alqaddu biri mara biha wuu soo maray haddana iyadii faqaalat lahu waxay ku tidhi midla qowlihaa biاlamsi hadalkeedii shalay oo kale yaa rasuul allah bay tidhi halaka alwaalidu wagaaba alwaafidu famnun calaya manna allaha calayk allah kuu manaystay imanayso faqaala lahaa wuxuu ku yidhi midla qowlihi hadalkiisii shalay uu ku dhahay oo kale warwaakii waa kii waafidka waa cadiy bni xaatim alfaaharu min allahi warasuulih ma ilaahay ka ordaya subxaana watacaala iyo rasuulkiisa hadalkaasuu haddana ku yidhi falammaa kaana markay ahaatoo la gaaray bacda alqaddi maalintii ku xigtay beri dambe marra bihaa wuu soo maray waqad ya'isad ayadoo ka quusatay minhu xaggiisa walam taqul shay-an waxna ma odhanin way iska fadhisay nebigana meeshuu maraayey fa ashaara waxaa u baaqay oo u ishaaray lahaa ayada rajulu nin oo min khalfihi nebiga gadaashiisa socday ayaa u baaqay markuu arkay inay gabadhu quusataynan istaagaynin an quumii ilayhin inay u kacdo an quumii istaag buu yidhi ilay xaggiisa baaq ahaan buu ugu siiyey wakalimiihi la hadal macnaha an quumii ilayh inay u kacdo wakalimiihi ay la hadasho buu u baaqay faqaamad ilayhi way u istaagtay faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah halaka alwaalidu aabba waa dhintay waqaaba alwaafidu walaalkayna waa cilloo wuu naqnaado waa iga qarsoonaaday famnun calaya iska kaysiidaa oo imanaysa manna allaahu calayka allah ku galladayste faqaala wuxuu yidhi qad facaltu waan sameeyey qad facaltu waa yahay macnaha haye waaye faqaalad waxay ku tiri markuu manaysta managii la ogolaaday innii uriiddu waxaan doonayaa aniga allaxaaqa haleelid biahlii ehelkayga inaan haleelo fi shaami shaam jooga taana io fasax rasuulkii allow faqaala rasuulku wuxuu idhi walaakin waayaha baxe walaakin laa tacjilii ha degdegin bilkhuruuji bixitaanka ha ku degdegin xataa tajidii ilaa aad hesho man dad aad hesho dadkaasoo muttafiqiina lagu kalsoon yahay biyagi oo min qowmika qoomkaaga ka mid ah ilaa aad hesho dad fiqa ah oo tafiqiini bihi aad aad ugu kalsoon tahay oo min qowmika qoomkaaga ka mid ah dad kasta ha iska raacin ee dad kalsooni fiican lagu qabo ah khiyaaraha haddaad hesho liyuballiqaki si ay kuu gaarsiiyeen bilaada shaam fa idaa wajadti haddaad hesho iqata dad iqoo lagu kalsoon yahayna faaclimiinii isoo ogeysii buu dhahay nebiga sal alla alah wasalam haddii aad heshana ha iska raacine ii imo way isoo ogeysii laakiin dad fiicanoo ku gaarsiin karo safarka kula gala raadso walama insarafa markuu kadoomay alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sa'altu waxaan su'aalay bay tihi can irajul ninkii alladii ashaara calayha alladii ninkii ashaara calayha u ishaaray dusheeda an takallamahu inay la hadasho faqiila laha faqiila waxaa loo yidhi lahaa ayada inahu cali bni abi aalib buu ahaa ridwaan اllahi calayhi walama insarafa arasuulu rasuulku markuu gadoomay uu ka tegay calayhi salaatu wasalaam sa'alat waxay su'aashay can irajuli aladii ninkii xaggiisa ashaara calayha u ishaaray an takallamahu inay la hadasho nebiga yuu ahaa bay tidhi faqiila lahaa waxaa loo yidhi innahu caliy bna abi aalib waayo ridwaanu اllaahi calayh uma kabacdi aqaamad way nagaato way iska joogtay xataa qadima ilaa ay soo galeen ragbun jameeco fiihim ay ku dhex sugan yihiin man tahiqu bihi dad aad loogu kalsoon yahay fajaa'at kolkaasay u timid ilaa rasuuli illaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa qaalad waxay tihi yaa rasuul allah laqad qadima waxaa soo galay rahdun jameeco oo min qowmii qoomkayga ka mid ah lii fiihim waxaa iigu jira gudahooda iqatun kalsooni iyo wabalaaqun gaarsiin waana dad lagu kalsoon yahay wayna i gaarsiin karaanoo meesha aan rabo dad igeyn kara waaye fakasaaha waa marasheeyey alrasuulu rasuulku salawaat ullaahi calayh waa rad bixiyey dhar buu siiyey fakasaaha arasuulu salawaat ullaahi calayh wamanaxahaa wuxuu kaloo siiyey naaqatan hal taxmiluhaa qaada hal ay raacday gaadiid ahaan ka dhigatana rasuulku waa siiyey wa acaahaa wuxuu kaloo siiyey nafaqatan nafaqo iyo sahay takfiihaa kaafisayska intay sii socoto inta waa isugu sii daray marna waa la manaystoo lacag lagama qaadna waa laiska sii daayey marka labaadna labis buu siiyey sala allahu calayh wasalam hal gaadiid u noqotay sii xambaartoo hore usii qaadatay raacdana waa la siiyey nafaqo iyo sahay ku filanna rasuulku waa siiyey sala allahu calayh wasalam fakharajat maca arakbi waxay la baxday safarkii way raacday qaala cadiyun cadiya wuxuu yidhi uma jacalnaa kadib waxaanu guda galnay bacda daalika markaa kadib markii walaashay la taxaabtay kadib waxaanu guda galnay oo aan samaynay buu yidhi uma intaa qaala cadi wuxuu yidhi uma jacalnaa kadibna waxaan bilownoon guda galnay bacda daalika markaa kadib waxaan guda galnay natanasamu akhbaaraha inaan raarraacayno raarraadinayno akhbaarteeda inaan akhbaarteeda raarraadinayno dabagelayno oona taraqabu aan sugayno quduumaha soo gelitaankeeda quduumkeedii soo gelitaankeeda shaam inay timaadana waan sugaynay wanaxnu annagoo laa nakaadu aanan sigin nusadiqu inaan rumayno maa ruwiya lanaa wixiina lagaga soo wariyey annaga oo min khabarihaa khabarkeeda dhex maray maca muxamedin ayada iyo muxamed iyo wa ixsaanihi ixsaanka ilayha gabadha uu u sameeyey kulla dalika alixsaan ixsaankaas oo dhan tii annagoo aamini la oo maskaxdeenna geli la haddana waan sugaynay inay timaado macamaa ayadoo ay la jirta kaana ahaa minii xaggayga tijaahahu mid ku qaabila nebiga wixii aan nebiga kula hortegi jiray oo cadaawad iyo dhibaata ayadoo ay jirto haddana intaasoo ixsaana inuu u sii sameeyey oo aan maqalnay in la sii daayey oo aan maqalnay inay soo socoto oo aan maqalnay khabaradaasuna ayna soo gaareen haddana maanan sigeen inaan rumayno fa wallaahi allaan ku dhaartay buu yidhi innii anigoo laqaacidun mid fadhiya ayaan ahaa fii ahlii ehelkayga dhexdooda ayaan fadhiyey id absartu wakti aan arkay imra'atan habeen ama naag fii hawdajihaa hawdajkeeda markaa ku jirtaa bahal yaro ratiga saa loogu raroo dumarka la saari jiraa ayaa loola jeedaa hawdajka hawdajkeeda iyo saabkeeda ayadoo markaa ku jirtaa ayaan arkay naag hawdajka ku dhex jirtaa tattajihu u soo socotoo u soo jihaysatay naxwanaa dhankeena islaan rati saaran ama gabar rati saaran hawdaj ku dhex jirtoo dhankeenna u socota ayaan arkay faqultu waxaan idhi ibnatu xaatim ibnatu xaatim noqo alla ibnatu xaatim waay ilaahu saa ka dhig macnaha ibnatu xaatimin faidaa hiihi waaba ayadiiba ibnatu xaatim noqo saasoo kale macnaha gaari aad sugayso kaloo markuu kaa soo noqo markuu dhawaaqiisa aada maqasho aad tiriyo noqday oo kale ibnatu xaatimin buu yidhi xaatim inantiisii miya waa macquul ibnatu xaatimin alla ibnatu xaatim noqo faidaa hiya hiya waabaayadiiba falamaa waqafad markay soo istaagtay falamaa goortii waqafad ay soo istaagtay calaynaa korkeenna baadaratnii way igula degdegtay biqowlihi hadalkeeda hadal bay isla markii i tihi alqaaicu rixim gooye oo aalimah bay i tihi qaaic aalima baa tahay qaaicii bay tihi alqaaicii riximkii sii gooyey ee aalimka ahaa laqad ixtamalta waxaad soo xambaaratay ood soo kaxaysatay biahlika xaasaskaaga waa waladikii ilmahaaga wa taragta waxaad uga soo tagtay baqiyata waalidaka aabbaha intii ka hartay iyo wa cawrataka cawradaada cawradaada qof cawraa macnaha qof dumar ah meedkodkaasna waad ka soo tagtay ehelkaagii ilmahaagana waa soo kaxaysatay faqultu waxaan idhi buu yidhi ay ukhayat walaasheeyey laa taquulii ha idhihin ilaa khayran khayr mee dhib baa jirtoo meesha isagana fakad buu ahaa oo baxsanaayey waxyaabo badanna wuu ka gaari waasuu soo sheegay laa taquulii ilaa khayran wax fiican la idheh buu yidhi wajacaltu waxaan gudagalay buu yidhi cadii astardiiha inaan raali gelinayo oo aan iska sasabaayo xataa radiyad ilaa ay raadi noqotay wa qasad calaya waxay iiga sheekaysay dushayda khabarahaa khabarkeedii wixii dhacay faidaa huwa waaba asagoo kamaa tanaaha sidii ii soo gaaraysay ah ixsaankii nebi moxamed uu kula dhaqmay saankuu maqlaayo igu soo gaaray yay iigu sheegtay faqultu lahaa waxaan ku idhi ayada wa kaanat imra'atan bay ahayd gabar xaazimatan caaqilatan xaazimad ah caaqilad ah isku macno dhow yihiin xaasimad ahoo go'aan leh caaqilatan caqli badan bay ahayde waxaan ku idhi buu yidhi maa tarayna maxaad u aragtaa fii mri rajul ninka arrintiisa yacnii muxamed buu ula jeedaa calayhi salaam adaa soo arkaye balka waran ninkaa iga warbixi bal faqaad waxay tihi araa wallaahi waan arkaa allan ku dhaartaye an talxaqa bihi inaad haleesho war aad bay tihi sariican si deg deg ah ninkaas nin laga habsaami karoo laga daahi kara ma aha waxaan arkaa degdeg inaad ugu tagto fa in yakun nebiyan hadduu nebi yahay hadduu nebi yahay falasaabiqi ilayhi ka u tartame u hormara xaggiisa ayaa waxaa leh fadluhu fadligiisa ninkii dhaqso aado u hormaraa fadligiisuu leeyahay wa in yakun melikan hadduu boqor yahay laakiin falan tudallu lagu dulloobi maayo cindahu agtiisa falan tudallu cindahu mid agtiisa lagu dulloobaa ma aha wa anta wa anta weliba adiga adiga adigoo cadiyaa haddaad sii tagto waa laga yaabaa inaad fadli dheeraad ku yeelato markay leedahay hadduu nebi yahayna ninka u tartamo xaggiisa dhaqso aadaa fadli iskaloo fadli helaya haddiise melig uu yahay ma aha inay ka shakisan tahay nebinimadiisa markaaba islaamtay ayada islaamkii markaa way qaadato laakiin suluuga iyo usluubta dadka dacwada loo gaarsiiyey ka mid tahay qur-aanka laftigiisa wuu isticmaalaayo nebiga sala اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaad ku dhahdaa qul laa tus'aluuna camaa ajramna waxaan annaga dembi samayno samaynoo dembiilayaasha annagu noqono lidin su'aali maayo walaa nus'alu camaa tacmaluun waxaad idinka camal qabanaysaanna annaga nala su'aali maayo tiisa wuxuu ku tilmaamay nebiga dembi ahaan lidin su'aali maayo dembigeena annagana camalkiina la su-aali maayo saa darteed waa sluug waa usluub wanaagsano dadka markaa lagu soo jiito xaqana wanaagga loogu sheego markaasay tiri waata xataa ninkii nebi muuse ee mu'minka iimaankiisii qarsanayay ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah hadalka sugata muxuu yidhi wain yaku kaadiban facalayhi kadibuh wain yakun saadiqan ma aha inuu ka shakisan yahay inuu nebi muuse beenlow yahay laakiin dadka lala hadlayo caqligooda saa ku fiican hadduu kaadib beenlow yahayna fa calayhi kadibu buu yidhi wain yakun saadiqan hadduu run sheegayo laakiin yusibkum bacda aladii yacidukum waxa idin yaboohayo cadaabkaa gobol ka mida idinku dhacaya xataa dhammaan muusan dhihin bacd qayb ka mid ah marka habka dadka dacwada loo gaarsiiyo loona soo jiito ayay tilmaamaysaa wa anta wa anta bay tihi adiga adiga weliba qaala cadi wuxuu yidhi fahaatu waxaan diyaarsaday jahaazii qalqaaladaydii waan diyaargaroobayo wax allaala wixii musaafir uu qaadan lahaa ayaan diyaargaraystay wa madaytu waan soo aado waan soo dhaqaaqay xataa qadimtu ilaa aan u soo galay calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa sal alla alah wasalam ilaa nebiga aan ugu soo galay fi lmadiinati magaalada madiina min gayri amaanin walaa kitaabin labadaba ma wadanin cikrama waxaan soo marnay ammaan buu watay xaaskiisaa ka soo dhammaystay nebigo waa la ammaan geliyey laakiin ninkaan ammaan la'aan buu socdaa ninka suraaqa la yidhahdo wuu noo imaan doonaaye kitaab iyo warqad buu nebigu u qoray mar allaala markuu dabagalay uu rabay inuu soo qabtay boqol halaad baa la siinaa la dhahay qof allaala qofkii soo qabtay qisa noo imaan doonta waay sidaa darteed warqad baa loo qoro warqadii buu ula yimid cigramo ammaan buu ula yimid laakiin ninka cadii lagu magacaabo min hayri amaanin walaa kitaabin ammaangelin la'aan iyo warqad la'aan baan u imid wa kaana balaganii wuxuu ahaa mid isoo gaadha annahu rasuulku qaala inuu odhan jiray innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an yajcal allah inuu ilaahay yeelo yadda cadiya fii yaddii cadi bni xaatim gacantiisa inuu ilaahay gacanteeda saa u yeelo yaan rajaynaa hadalkaana waa maqmaqli jiray buu yidhi fadakaltu calayhi waan u soo galay wahwa asagoo fi lmasjidi masaajidka joogaa fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala mani rajul waa kuma buu yidhi ninkani waa kee man rajul nebigu wuu maqlay laakiin weli muusan arkin faqultu cadiy bni xaatimin baan ahay baan iru yidhi waa cadiy bni xaatim faqaama ilaya waa iisoo istaagay sal alla alah wasalam wa akhada wuxuu qabtay biyadii gacantayda waاnطalaqa bii wuxuu ii hogaamiyey uu iisii kaxeeyey ila tegey ilaa beytii gurigiisa fawallaahi allan ku dhaartee innahu lamaadin bii mid ila socda buu ahaa aniga ama aan la socdo ila albeyti guriga xaggiisa innahu rasuulku lamaadin bi mid ila socdo ayuu ahaa ila albeyti xagga guriga id wakti laqiitu ay la kulantay imra'atan naag daciifatun tabardaran kabiiratun da'ah wa macahaa sabiyun ilmana saqiiratun oo yar yar ay wadato fastawqafat way istaajisay istaag bay tiri yaa rasuul allah wajacalad waay gudagashay u istaagay waxay guda gashay tukallimhu inay kala hadlayso fii xaajatin lahaa dan ay ayadu leedahay waa istaagsan yahay sala allahu calayh wasalam fadalla wuxuu ahaa nebiga macahumaa macigooda xataa qadaa ilaa uu u guday xaajatahaa danteeda wa ana waaqifun ana waa taaganahay nebiga sala allahu calayh wasalam waxyaabaha ilaahay ku ammaanay ka mid tahay subxaana wa tacaala khuluqda dabeecadaha isla weynaan la'aanta waxaa istaajinaysa islaan imra'a daciifa kabiira wa sibyun ciyaal bay wadataa madaxda maantai dadka sharafta leh maanta uma istaagaan inta badan dadka noocaas ah waa shay aad iyo aad u fiican waa arrin loogu talagalay cumar ibn khaaab iyo saxaabadiisa way ahaan jireen khawlata binti taclaba ee qad samicalla ku soo degtay yaa nin cumar la socda istaajisay asagana markaasay tiri cumar saan ilaahay ka ba walaha ka cab saan waxaan yeel waa meeshai taagan tahay cumar waaqif madaxa hoosuu saa u dhigaya madaxuu foorarinayaa waa dhegaysanaa hadalkeedu u dheg kama joojinayse way ku wadaa waa amiirka mu'miniinta islaan duq ah waa yeel ah waay saa darteed baa ninkii la socday duqdaa naga keen buu dhahay aan ka tagne hadalku inagu dheeraysaye wuu aamusiiyey mar allaala markii xaajadeedii ka dhammaysatay buu yidhi war ma taqaanaa islaanta horta qofka ila hadlaayey ma taqaanaa innahaa khawla khawla binti aclab waaye allatii samica allah qawlaa min fowqi sabca samaawaat ilaahayaa hadalkeeda toddobada samaawaad ka maqlay subxaana wa tacaala qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahayaa maqlay ani xaggay ku jiraa buu dhahay cumar radia allaahu canhu saas ma aha arrinta wallaahi hadday sii wadi lahayd waa taagnaan lahaa buu yidhi ilaa danteeday dhammaysato ilaa inay salaad igu soo gasho intaan soo tukadaan usoo noqdo maahana haddana radia allahu tacaala canhu marka islaweynidu weynidu aad bay markaa u xun tahay wax wanaagsanna markaa ma aha ummadduna waxaa la rabaa si wanaagsan in loola dhaqmo daciifkeeda iyo kabiirkeeda qawigeeda iyo kaan waxis faqiirkeeda dada dadka mtaqaanaa maalqabeennada iyo dadka waxoogaa madaxmadaxdaya ka agdhowaada oo aad iyo aad u qadariya u qiimeeya ducafadana ka tagaa waxaa laydinku arsuqaa oo wax laydinku siiyaa oo laydinkugu gargaaraa biducafaa'ikum walaalayaan daciifiinta hadduusan maskiin iyo daciif jiri lahayn qawi maalqabeen maba joogi lahayn ba adduunka rasuulka fiiri sal alla wasalam wuu la yaaban yahay fawallaahi inahu lamaadin bi ila اlbeyt id laqiitu wakti ay la kulantay imra'a daciifa kabiira wa macaha sibyun bay wadataa saqiir fastawqafat way istaajisay nebiga istaag baytee dan baan kaa anaga tag cajuusiya ma dhihin wajacalad waxay guda gashay tukallimuhu inay la hadlayso fii xaajatin lahaa dan ayadoo ay leedahay fadalla wuxuu ahaaday macahumaa islaantii cunugeedii xataa qadaa xaajatahaa xataa intii qadaa uu u guday dheh xaajatahaa xaajatahumaa dantooda wa waaqifun anna aan taaganahay faqultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka idhi wallaahi maa haadaa bimalikin kan boqor maba ahanba boqor maasaa yeelaya maya toddoba albaaba horta soo maraysaa lagugu soo baaraya sooma waxaa lagu samaynaya dhibaatooyin fara badan way adag tahay saad markaa ku hesho bil markaa soo noqnoqotaa laga yaabaa daqiiqad in lagu qaabilo wallaahi kan boqor ma ahaan iri buu yidhi uma akhada biyadii gacanteedu qabtay haddana wamadaa bii waa ila tegay xataa ataynaa ilaa an tagnay mansilahu gurigiisa fatanaawala wuxuu ii soo dhiibay wisaada barkin min adamin harag ama maqaar ka samaysan maxshuwatun lagu cubay liifan qumbaha baalkan liifkae qumbaha yaa waxaa looga dhigay gudaha laga geliyey waa meesha usbuunyada hadda laga geliyo waxaa la geliyey liif baalka qumbaha ah faalqaahaa ilaya waa iisoo tuuray wa qaala wuxuu ii yidhi ijlis calaa haadii kan ku fadhiiso faاstaxyaytu min waan ka yaxyaxay buu yidhi waan ka xishooday wa qultu waxaan idhi bal anta tajlisu calayha may adi ku fadhiiso faqaala bal anta may adiguu ii dhahay faاmtahaltu waan fuliyey amarkii wajalastu calayha waan ku fadhiistay wajalasa الnabiyu nebigana waa fadhiistay salى اllahu calayhi wasalam intee cala alardi dhulka salى اllahu calayhi wasalam nebigana dhulkuu fadhiistay ninkii intaa necbanaa taqriiban cishriin caam col ahaa aad u necbanaa buu barkintii ku fadhiisiiyey asagana dhulkuu fadhiistay ummadda haddaan saan loo gelino saan loola dhaqmin walaalayaal aad bay u adkaanaysaa inay diin naga qaataan id wakti lam yakun uusan ahayn fi lbeyti guriga siwaaha liifka qumbaha waxaan ahayn guriga maba aalinba faqultu fii nafsii nafsadeeda haddana waxaan ka idhi wallaahi maa haada bimri melikin boqor arintiisa ma aha boqor arintiisa ma aha kabaha soo siibo soo gorguuro saanyeel baaldhii laha boqorada qaarkood ma jirin sidaa darteed ba wuxuu yidhi arrin boqoreedna ma aha uma iltafata ilaya waa isoo eegay wa qaala wuxuu ii yidhi ay yaa cadiy cadiyow bin xaatim alam takun soomahayn rukuusiyan rukuusi soo ma ahayn nin diinta rukuusiyada haysta tadiinu ka diin dhigta bidiinin diin bayna anasraaniyati wasaabiyiya waa diin nasraani saabiya u dhaxayso rakuusi la yidhaahdo soo taa ma haysanin qultu balaa haabaan idhi buu yidhi faqaala alam takun soo maahayn tasiiru mid ku dhex socda fii qowmika qowmkaaga bilmirbaaci afar meelood meel wixii la soo qaniimaystay inaad fata'khudu minhum oo aad ka qaadan jirtay xaggooda maa laa yaxilu laka waxaan xalaal kuu ahayn oo aysan kuu xalaalaynin fii diinika diinkaaga waxaa diintaada maa kuu bannaysay in adigoona dagaal aadin gurigaaga jooga haniimadii ummaddu ay soo helaan afar inta loo dhigo qof kale afsagoo wax la siin keligaa lagu siiyo faqultu balaa buu yidhi ha wacaraftu annahu nabiyun mursal markaasaan aqoonsaday inuu yahay nebi mursal ah oo la soo diray uma qaala lii kadib wuxuu ii yidhi lacallaka waxaad dhici kartay yaa cadiyo cadiyow innamaa yamnacuka waxa kuu diidahayey min addukuuli inaad soo gasho fii haada diin diinkan islaamka ah maa inuu ahaa taraahu aad arkaysa min xaajati اlmuslimiin dhibaatada muslimiinta haysatay iyo wa faqrihim faqriga fakriga iyo tabardarida muslimiinta maalintaa haysatay ayaa kuu diidaysay baa dhici kartaa inaad diinka soo gasho fa wallaahi allah ku dhaartee layuushikanna waxaa soo degdegaaya oo la gaari doonaa almaala xoolaha an yafyada fiihim inuu ku dhex shubmo xoolaha inuu ku soo dhex daato yafiid sidii biyo oo kale xataa laa yuujad ilaa la waayo ma ya'hudu wax qaata xilli waxaa la gaarayaa qofkii sii noolaada maalka inuu saan noogu soo dhex shubmo haddaba iska bilowda waad ujeedaa dadkii aan waxba haysan maanta qofkana noogu yarba intaasoo malaayina bengiga ay u taalaa amase guriga u yaala ama jeebka ku wata waxaa la gaari doonaa haddii fakriga aad uga baqaysay ee dhibka muslimiinta ay ku jiraan maalku inuu shubmo dhexdooda ilaa la waayo qof qaata axaadiista qaar baa waxay tilmaamaan qofku wuxuu la wareegi doonaa aakhiru zamanka zako zakadaasoo dahab ah weliba dahab buu wadaa markaasuu saa u wareegayaa suu subaxii u soo baxo mar maqribkuu laabanayaa wax ka qaata ma laha wax ka qaadanaya ma laha xoolaha hadda intay dadku ku tuugtuugsanayaan bay macan yihiin walaalaala bixiya inta maanta laskiin la heli karo wax la siiyey kumacdahay maalin baa la gaari doonaa buu dhahay nebiga qofka uu la tawaafo sadaqa dahab ah ma aha waraaqooyinkan doolarka iyo iyo shilishilimaadkan ma aha dahab buu sanduuq ku wadaa albaab buu garaacayaa waa laga furayaa war maxaa rabtaa zakaan wadaa inaan idin siiyo dahba taynaan meel u la'nahay xageegeynaa baa la leeyahay markaasuu la soo baxayaa xilligaasaa la gaara xoolaan la qiiqiimaynaayo naf loo gooynaayo dhiig loo daadinaayo hebel baa boobay iyo hebel baa idhacay iyo hebel baa idafiray hebel baa xigii cunay la leeyahay saasaa u dambayn doontaa marka aada laysaga ilaaliyo ilaah ha loo hormarsada subxaana watacaala xataa laa yuujad man ya'huduhu walacallaka waxaa la arkaa yaa cadiyo inamaa yamnacuka inuu kuu diidaayey min addukuuli soo gelitaan fii haada addiin diinkan aada soo gashay waxaa kaa diidaayo ka hortaagnaa maa inuu ahaa tara aad arkaysay min qilati lmuslimiin muslimiinta yaraantooda iyo wa karati caduwihim cadowgooda badnaantooda taana inay kaa celinaysay waa suuragal fawallaahi baan ku dhaartaye layuushakanna waxaa soo degdegaysaa an tasmaca inaad maqasho bilmar'ati gabadhii ama naag takhruju ka soo baxda min alqaadisiya dhulka qaadisiya lagu magacaabo calaa baciirihaa ratigeeda saaran calaa baciirihaa xataa tazuura ilaa ay booqata haada albeyt beytkaa ikaa ah laa takhaafu ayadoon ka cabsanin axad ila allah ilaahay maahana subxaana wa tacaala muslimiinta waa dhuudhuumanayaan laakiin xilli baa la gaari doonaa gabari intay ka soo baxdo qaadisiya ay soo aado baydka alle ayadoon cidna ka cabsanin ilaa ilaahay maahana subxaana wa tacaala xadiidkii kale muxuu tilmaamay mar allaala markay dheen miyaadan inta istikfaar noo weydiinaynin dhibkana laku haaya ma u jeedaan miyaa waxaa la gaari doonaa buu yidhi axad adinka idinka inuu ka soo baxo min xadramuut min sancadheh ilaa xadramuut laa yakhaafu ila allah xaaluusan ka cabsanin ilaahay mooye cid kale subxaana wa tacaala iyo calaa hanamihi ariga uu wato dhurweyn ama meelaan kaaga soo baxaayo ari kaa reebtaa intaasuu ka cabsanaa keliya xilligaasay islaamku gaari doonaan buu dhahay rasuulka sal alla alih wasalam walacallaka waxaa dhici karta inamaa yamnacuka waxa kaa mancinayo kuu diidaayey min addukhuuli soo gelitaan fii haada diin diinkan la soo galay inuu ahaa annaka tara inaad arkaysay adiga ana almulka wاsulطaana boqortinimada iyo awooddu inay gacanta ugu jirtay fii hayri اlmuslimiin muslimiin dadaan ahayn sida maanta oo kale waymulaahi ilaahay baaqiyaashadiisaan ku dhaartaye layushakanna waxaa soo degdegahaya an tasmaca inaad maqasho bilqusuuri alabyadi qusuurtii iyo sarriyaalkii cadcadaa oo min ardi baabilin dhulka baabile eraq ku yiilay qad futixat in loo furay calayhi muslimiinta korkooda inay furan doonaan muslimiinta oo dushooda loo furo taasaad maqli doontaa wa anna kunuusa kisraa kisra kanzigiisa bin hurmusa ninka lagu magacaabo waa kisra bin hurmuse qad saarad ilayhim muslimiinta xaggooda inuu ahaan doono aad buu ula yaabay faqultu waxaan idhi kunuusu kisra bin hurmus ma ninkaasaa waa ninka ugu sarreeyey adduunka waa dowladda ugu sarraysa adduunka maanta oo lagu dhaho waxaa kulustoodii iyo wuxooda qaadan doona muslimiintan maanta la daciifsado aad buu ula yaabay kunuusu kasro yidhi ma kasro kansigiisiiba iyo kaydkiisii yaa muslimiintu noqon doonaa qaala nacam kunuusu kisra bin hurmus buu dhahay nebiga qaala cadi wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda shahidtu waxaan qiray shahaadat alxaqi shahaadadii xaqayd waa towxiidka wa aslamtu waana islaamay cumara waa la cumri siiyey cadi bni xaatib radi allahu canhu طawiilan cumri dheer baa la siiyey wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa laqad taxaqaqti inaani laba waan yaqiinsanay laba waan arko yaqiin buu arkay wa baqiitu الثaaliثaةi tii saddexaad baa ii dhiman wa inahaa wallaahi ta saddexaadna allan ku dhaartay laa budda kaa'ina way ahaanaysaa buu dhahay waa lagama maarmaan inay markaa timaado faqad ra'aytu waan arkay almar'ata gabadhii takhruju min alqaadisiya ka soo baxaysay calaa baciirihaa saaran laa takhaafu shay-an waxna aan ka baqayn xataa tabluqa hada albayt ilaa beytka ay gaartay wa kuntu waxaan ahaa fii wali khaylin ciidankii ugu horeeyey adaarad weeraray calaa kunuusi kisra maxaan wax kaaga sheekaya anaaba ku jiray kisra kanzigiisii maalintii la weerarahay oo wakhatuha gacanta ku soo dhigay anaa ku jiray waaxlifu biاllaah allan ku dhaartee lataji'anna way imaan oo imaan aلثaaliثaةu midda saddexaadna saddex soo nebiguma sheegin laba waan arkay buu dhahay ta saddexaadna wallaahi way imaanaysaa waqad shaaءa allahu ilaahay wuxuu doonay an yuxaqiqa inuu xaqiijiyo qowla nebiyihi nebigiisa qowlkiisa calayhi afضal الsalaaة waaskaa salaam salaamtan u zakisanee u طahiran iyo salaad midda u fadli badan korkiisa ha ahaatee fajaءat الثaaliثaةu inay timaado tii saddexaad fii cahdi اlkhaliifati khaliifadii cahdigeeda aلzaahidi zaahidka ahaa alcaabidee cibaadada badnaa waa cumar ibni cabdilcaziiz cumar ibni cabdilcaziiz wakhtigii khilaafada uu haayey iyo tii saddexaadna timid xayثu meel faadat اlamwaalu maalku ay ku soo shubmeen cala اlmuslimiina muslimiinta korkooda xataa intii jacala uu guda galay munaadiihi munaadigiisa munaadiihi ilaa uu yeelay qof munaadiyo dhawaaqoo yunaadii ku dhawaaqa calaa man ya'khudu war yaa qaadanaaya amwaala azakaati zakada maalkeeda oo min fuqaraa'i اlmuslimiin muslimiinta faqiiriintooda ah falam yajid axadan qofna lama helin maalin kasta baabuur baa inta lagu soo xidha samaacad meeshaasuu maraa hor yaa rabo waryaa wax la siiyaa saasuu soo wareegaa baziika ka dhammaan dhammaanoo iska noqona maalintii labaad waa soo baxaa haddana sidii oo kale xeer la waayey hal masaakiin ah cadaalad bay ku timid waay boqor caadil buu ahaa waxay ku timid oo kale xukunka ilaah subxaana wa tacaala oo sidii loogu talagalay loo fuliyey ta saddexaadna zakada oo sidii loogu talagalay loo bixiyey inta hadday isku darsanto hal maskiina lagama dhexelaayo qof kasta sidaa darteed baa wuxuu dhihi jiray xataa war dadkii aroosdoon ah noo yimaadaano ha laysku guuriye yaa u tegaaya waa ma jirto sidaa darteed buu mar walba dhawaaqayaa xataa jacala ilaa uu yeelay ama uu guda galay munaadiyihi munaadigiisii dhawaaqihiisa yunaadii inuu ku dhex dhawaaqo dadka calaa man ya'khudu amwaala azakaa oo min fuqaraa'i اlmuslimiin falam yajid axadan qofna waayo maantoo dhan markuu qaylo iska laabana subaxii waa soo noqonaa saasay xaaladooda markaa ahayd marka saa darteed taana way dhacdo saddexdii arin xoolaha arrinteeda walaalayaal wax noocaasoo kale waay weliba xadiisa wuxuu tilmaamay aakhiru zamanka markuu la gaaro waxaa dhici karta tuugii gacanta laga gooyey ee gacanta go'naa inuu soo maro dahab meel daadsan oo qofna qaadanaynin qof kasta ka tala waan soo tilmaanay ilan qof kasta kiisoo meel ula yahay zakadahabaa waxaa leeyahay shalay haddaad ii keeni lahayd sida riwaayad kale tilmaantay haddaad shalay ii keenid waa kaa aqbali lahaa waa kaa qaadi lahaa laakiin maanta xaggee geeyaa leeyahay maanta ula jeeda hadda haddii la siina dad baa baahan dadaan waxaysanin haysanin dad waxay ku guursadaan haysanin dad waxay ku afuraan haysan maanta tan saa darteed annaguna waa ku dhegannahay maanta haddii aan siinayn way naga qaadan lahaayeen laakiin tiisii dahabka iyadaa sariirtooseed ugu jiree suu yeelaa taada marka qoorta saar madaxa kuwada weligaa saasay xaaladu noqonaysaa marka sidaa darteed wuxuu soo marayaa tuuga zaka dahab anoo dahaba meel yaala markaasuu intuu dul istaago leeyahay halaagaygiina casnimadaydii ma waxaan baa waa gacanteeda loo gooye kalle ma waa gacanteeda loo gooye waxaa noocaana meesha maraaya marka adduunkii xoolaa inta laga carari karo ha laga cararo markaad ka cartay kaasoo daba cararaya wasadaqaa rasuulu اllaahi wuu run sheegay rasuulu اllaahi salawaat ullaahi calayh wabara wuu baarinimo falay wuu fuliyey cadi bni xaatimin biqasamihi dhaartiisa dhaartiisiina wuu ka soo baxay oo sidii loogu talagalay ayuu uga soo baxay cadi bni xaatim meeshaasaan uga baxnay saxaabigii lixi tobanaad waxaanu geli doonnaa haddii rabbi idmado beritooda haddii rabbi idmo saxaabiga ku xigay abudarin alkhafaariyo oo asagana qiso aad iyo aad u macaan markaa leh balse meesha haynoo joogta maanta waynoo berito le haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa aclam